حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maktabadda islaamiga ah ee maanta waxaa farxad weyn u ah inay idiin soo gudbiso sharaxa kitaabka riyaad asaalixiin min nawowi waxaana sharxay fadiilatu shaykh shariif cabdinuur shariif xasan xafidahu allah allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta waxaad ka dalban kartaa mashuuraadka maktabadda maanta boggeenna internetka ee cinwaankiisu uu yahay www maanta dot net ama telefoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan soddon iyo shan siddeetan iyo afar eber saddex eber hal ama eber eber afartan iyo shan soddon siddeed sagaal siddeed sagaal afar iyo toban iminkana waxaan idinkaga tegaynaa casharkii koowaad ee kitaabka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخير الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم ما بعد halkan aa waxaan ka bilaabaynaa kitaabu ryaad الصاalixiin lilإimaam abi zakariya الnawowi radi allahu tacaala canh kitaabka naskiisa intaynaan bilaabin xogaha hordhaca ayaan ka horraysiinaynaa hordhacaasuna wuxuu ka kooban yahay dhowr qodob qodobka ugu horeeya waxa weeyaan waa tarjamat اlmu'alif sheekha kitaabkan alifay taariikhdiisii oo wax yar aan ka sheegno haddana waxaa ku xigi doona kor eh, muxuu ahaa guudmar gaaban oo kitaabkaan ka bixinayno mar saddexaadkana dariiqada aan ku wadi doono duruusta tada marka mu-alifka magaciisa waxaa la yidhaahaa yaxya bnu sharaf ibn muri ibn xasan ibn xusein ibn muxamed ibn jumca ayaa la yidhaahaa kunyadiisuna waa abu zakariya naanaystiisuna waxaa weye muxidiin nasabkiisa qabaligii waxaa weeyaan alxizaami nasabkiisa beledgiihina waxaa weeyaan alxawraani annawowi alxizaami marka la leeyahay waxa weeye waa nisba ilaa xizaam ibni khuwaylid alqurashiy alasadiy ee khadiija um اlmu'miniin radia allahu canha walaalkeed ahaa ayuu duriyadiisii ka mid yahay wuxuu sheegay alimaamu nawowi radia allahu canhu awowyaalkiis qaarkood inay dhihi jireen waxaan ka midnaha oon ka dhalannay xakiim ibni xisaam duriyadiisii wuxuuse dhihi jiray sida saxiixi ma ahee xakiim ma soo maraane xakiim walaalkii oo khaalid ibnu khuwaylida dhihi jiray khaalid ibnu ibnu xisaamna dhihi jiray ayaan ka soo dhacnaa buu dhihi jiray saasaa u dhihi jiray marka sidaas macnaheedu waxaoga alimaamu nawowi radi allahu canhu inuu yahay nin carbeed oo qurash ah oo qabiilada banu asad la yidhaaha qurasheed ku abtirsadaa xagga beledka marka la leeyahay xawraanina gobol weyn oo dalka suuriya ka mid a ah xawraan la yidhaaho gobolkaasaa loo nisbeeya annawowi marka la yidhaahna tuulo yar oo gobolkaas ku taalla oo nawa la dhihi jiray hadda inay cambiran tahay iyan kale maba naqaanin oo uu ku dhashay kuna dhintay goortii dambe oo usradoodu ay deganayd taasaa loo nisbeeya alimaamu nawowi radi allahu canhu wuxuu dhashay sanadka hijriguu markuu ahaa lix boqol soddon iyo kow ayuu dhashay oo beledkaas nawa la yidhaaho u dhashay markii uu dhashay marka kolkuu uu gaadhay sini tacliim uu gaadhay yuu aabihii wuxuu geliyey madrasadii taxfiid lqur'aanka qur-aanka laga baranayay ayuu geliyey wuxuu sheegay nin mashaayikhdiisii ka mid ah oo la dhihi jiray yaasiin ibni yuusuf almuraakishi a wuxuu sheegay inuu arkay nawowi isaga oo toban jir ah oo magaaladoodii nawa la yidhaaha jooga oo dugsigii ku jira oo carruurtii ay dugsiga isla dhiganayeen ay ciyaarayaan isaguna uu meel iska fadhiya oo qur'aanka aqriyayo oo ooyayo iyaguna ay rabaan inay ku qasbaan inuu la ciyaaro isna uu ka cararayo markaasi wuxuu kolkaas sidaa ku arkay ayaa qalbigeega waxaa ku soo dhacday maxabadiisa iyo jacaylkiisaa kusoo dhacday carruurtii baan ka kala kaxeeyey markaasaan waxaan ku yidhi ninkii qur-aanka u dhigayaan waxaan ku yidhi war wiilkaa yeerkaa u dadaal wiilkaas hadduu meel gaadho mustaqbal wanaagsan ayuu yeelan doonaayo wuxuu noqon doonaa zamankiisa ninka u cilmi badan oo u cibaado badan oo u zaahidsan buu noqon doonaa eh markaasu wuxuu yidhi mafaaliyaa tahay maxaad ku garatay wiilkan kada yare wuxuu noqon doono markaasa wuxuu hi mafaaliya ma ihi alla iga hadliyey aabihina waan u sheegay arrintii baan u sheegayoo wiilkaaga calaamadaasaan ku arkay oo qalbigaygana sidaas alla kusoo riday ugu dadaal wiilkaaga tacliimtii iyo adabtii iyo ugu dadaal baan ku idh buuli markaasu arrintii aabbihii intuu qaatay iyo aada iyo aad tacliimtiisa kugu dadaali jiray sagaal iyo toban jir markuu ahaa ayuu ka yimid beledkiisii uu deganaa tuuladii ahaa marka magaalada weynee dimashqo ah ee suuriya caasimadeeda ah ee caalamka islaamiga ana muddatu khilaafati bani umaya ahaan jirtay caasimo uu ahaan jirtay ayuu soo galay oo marka tacliim u soo galay wuxuuna degay madrase la dhihi jiray madrasatu rawaaxiya halkaasuu marka tacliimta ka baran jiray isagoo yarbu markaa qur-aanka intuu xufdiyey yuu tacliimtii diiniga ahayd kale bilaabay markaas maalintiiba wuxuu qaadan jiray labi-iyo toban dersi buu qaadan jiray oo mid walbaba intuu xifdiyo oo uu sharsharxo ayuu ku kor qoran jiray nusqadiisana sharaxyaal ku qorqorqoran jiray waxaa la sheegay kitaabka tanbiih la yidhaaho ee abi isxaaq shiraazi inuu afar bilood ku xifdiyey xifdi iyo fahmi wada jiruu ku akhrisan jiray ilan lixdii biloodee bisha ka hadhadayna kitaabka kale isagana abu isxaaq shiraazigaas uu leeyahay almuhadab ayuu xifdiyey xaalaadkiisa waxaa la sheegay waxaa ka mid a ah isaga oo yar oo ardayahoo wax aqrista oo kolkaa culumta si fiicanta aan u dhex gelin yuu mas'alu ku qaldami jiray mas'aladaasna dhibaata ay u keentay masaladaasu waxay ahayd kolkuu arkay janaabadu inay qusli waajibiso janaabana waxay tahay aanu garanayn la ilmo caruura bu ahaaye yuu wuxuu u qaatay janaabada la sheegayaayo inay tahay ee caloosha qururuucdeeda mar alla marka marka calooshiisa qururuuc haba waa soo qabaysanaya dhulkaasuna marka dhul waxa weeyaan waktiga shitaha aad iyo aada u qabow oo barafku ka dhaco arrintaas marka dhibaata u keensatay annawowi radi allahu canhu marka wuxuu wuxuaa nin aad iyo aada u dadaal badan oo cumrigiisii oo dhan tacliim iyo cibaado ku dhammaystay yuu ahaa weligii ma aanu guursanin aad iyo aad buuna nin zaa'id oo mutaqashifa ah buu ahaa maalintii iyo habeenkii afar iyo labaatanka saacadood hal mar buu wax cuni jiray hal marna wax buu cabbi jiray cishaha dabadiyuu hal mar wax cuni jiray suxuurtiina hal mar buu wax sharaabah uu cabbi jiray aad buu xaaraantana iyo shubhaadahadana isaga ilaalin jiray oo wax yaroo aabbihii tuulahoodii uuga soo diro ayuu quudan jiray dadkana wax kama qaadan jirin ilaa qofkun uu ku kalsoon yahay mooyaane oo diintiisa iyo fahmigiisa iyo waraciisa uu ku kalsoon yahay qofkaasuna qof hadda ka hor isaga calaaqa la xidhay oo ardaynimo iyo sidaas u noqday aan ahayn leanno eh, waxay iska ilaalin jireen culamaa'una salaf ridwaan ullahi calayhim ninka ay waxbareen ama qaraabadiisaba xataa qof qaraabadiisa ay waxbareen inay wax ka qaataan oo taas ujro ay noqoto oo camalkoodii uu ka naaquso ajrigiisa ayay ka baqi jireen marka qofka uu waxbaray arday u noqday waxba ma aanu ka qaadan jirin qofka uu ka baqaayay inuu kasabkiisu aanu nadiif ahaynna waxba ma aanu ka aqbali jirin waxaa la sheegay inuu iska ilaalin jiray fawaakixda dimashqa inuu cuno kolkii la weydiiyeyna wuxuu yidhi waxaa ku badan beero fara badan oo awqaaf waqfi ah ayaa ku fara badan marka waxaan ka baqayaa buu dhihi jiray midho laga soo guray beeraha laga soo guray oo dadkii lagu waqfay ayna ogeyn oo raalli ayna ka ahayn inuu yahay waxaan kada suuqa la keenaya ay ku jirto markaasuu iska ilaalin jiray dadaalkiisa waxaa ka mid ahaa xagga cilmiga ah in shan sannadood aanu dhinaca dhulka dhigin ee uu ku jiraayey cibaado iyo cilmi daalacasho iyo alifaad buu ku jiri jiray markay hurdadu ka qaalib noqoto isaga oo fadhiya uu kutubtii hareerihiisa rasaysan intuu sidaa waxooga ugu jiqlaysto ayuu indhaha isku yar qaban jiray marka wuxuu ku jiri jiray cilmi qoraalka ayaa ugu fara badnaa kolkuu intuu aada cilmiga u baxdiyo o aada u qoro habeenka aada ugu soo jeeday oo u daalo iyuu intuu qalinka dhigo yuu beyt shicir ah oo nin hore uu yidhi yuu qaadi jiray beytkaasuna waxaa weeyaan inuu dhihi jiray lain kaana hada اdamcu yajri sabaabaةa calىa gayri sucdaa fahuwa damcu mudayacu macnihiisuna waxaa weeyaan ninkaa shaacirkiisa uu yidhi haddii ilintan illintantada ismu shaacirahu wuxuu ahaa naagta u jeclaa u ooyaya markaasu wuxuu hi illintan iga da-aysaa hadday iga da-ayso xiise iyo jacayl aan u qabo socdo waxaan ahayn waa ilin bilaash ah marka isaguna wuxuu ula jeedaa soo jeedkan kada iyo dadaalkan kada iyo daalkan kadi haddii aanu dar alla aanu ahayn waa dadaal bilaash noqday yacni marka macnihiisu waxaa naftiisu guubaabinayaayo inuu juhuudintana uu bixinaya dar alle un inay tahay ayuu tusaalaynayaa waana sidaasayna ahayd in sha allahu subxaanahu wa tacaala dar alle ayuu camalkiisu u ahaa wuxuu ahaa nin xaqa ku dhiiran oo xukaantii zamankiisaa joogtay ee daalimiinta ahayd xaqa u caddayn jiray oo in aan ka leexleexan jirin ayuu ahaa fataawida uu bixinaya iyo warqadahu u qoraaya iyo hadday wax soo weydiisaan sida uu jawaabaya iyo ragga culammada ee zamankiisa ah qaarkood waxay ka cacabsadaan ayaanu isagu ka cacabsan jirin marka wuxuuna ahaa nin ahlu karaamo ah, ayuu ahayoo karaamaadkiisana waxaa ka mid ah isaga oo yar ayuu habeen wuxuu yidhi baa la yidhi ay ramadaanna ay tahay wuxuu aabbihi iyobu wuxuu ku yidhi miyaydaan arkaynin nuurkan kada gurigii buuxiyey markaas waxba ma arkaynin markaas habeenkii baa la fiiriyey taariikhdii inta ahayd oo markaas waxaa la ogaaday inay toddobiyo labaatankii ramadaan ahayd marka waxaa loo qaatay in habeenkaasu ay ahayd habeenkii leylatulqadriga ah oo calaamadiisii alla uu tusay wiilkaa yarka ah karaamaadkiisa kalena waxaa ka mid ahayd markuu faanuusku ka damo isagoo cilmiga akhrisanaya ama qoraaya yaa qalinkiisu dhifi jiray baa layidhi ridwaan ullahi calayh marka arrintaas karaamaatu awliyaa la yidhaahana waa arrin xaqa oo sugan oo caqaa'id ahlisunna waljamaaca ka mid ah dadka qaarkoodna si xun ay ugu isticmaalaan marka in la kala tamiyiziyo waxa sheegasha iyo wax xaqiiqo ah ayaa lagama maarmaana mooyaane mid la inkiri karo may ahaa ummaddan iyo ummadihii horeba dadka mu'miniinta ah waxyaale karaamaatul awliyaa lagu magacaabo oo ah <clears throat> alla wuxuu ku muujinayo inay yihiin dad alle subxaanahu wa tacaala u dhow oo alle uu jecel yahay oo waxay doonaan u samaynayo ayay lahaayeen oo mid la inkiri kara ma eh, alimaamu الnawowi radia allahu canhu markay soo dhowaatay gaaridiisii soo dhowaatay baa alle ku ilhaamiyey in cumrigiisi uu gabaabsi yahay markaasu wuxuu ku dhaqaaqay in kutubihii caaliyada uu u haystay ama dadka uu ka soo qaaday ama madaarista iyo uu ka soo qaaday inuu iska celiyo inuu dadka asxaabtiisa ahaa macasalaameeyo inuu qubuurtii mashaayikhdiisa iyo beledka ku dhadhoweyd uu soo ziyaarto sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yeelay sanadkii ugu dambeeyey waa kii ummaddiisa wadacay inta nool iyo inta geeriyootayba marka nebigu ku deenaya calayhi salaatu wasalaam markaasna uu ku noqday beledkiisii uu ku dhashay ee nawo ahaa ayuu ku noqday halkaasuuna marka uu ku geeriyooday markay ahayd ariiqdu hijriga ahayd toddoba boqol wuxuu geeriyooday markay taariikhda hijriga ahayd lix boqol toddobaatan iyo lix ayuu geeriyooday marka sidaas macnaheedu waxaa weeye cumri da'diisu waxay ahayd afartan iyo shan sannadood marka isagoo dhallinyaro ah xataa sinulkiwina aan gaadhin ayuu dhintay intaaj aada iyo aada u fara badan ayuu soo saaray oo kutubo badan oo anwaaculcilmi kala gedisan ah una badan xadiid iyo fiqhi labadaa u badan ayuu alifay alimaamu nawowi radia allahu canhu taasu marka waxaa weeye waa tarjamada qasiirada ah ee imaamu nawowi ku saabsan amaa xagga kitaabkan kada riyaadu saalixiin la yidhaaho maadada uu kitaabkanu ku saabsan yahay waxaa weeyaan adab iyo fadaa'il labadaasuu ku saabsan yahay adabka yacni waxaa weeyaan waxaa laga wadaa dhaqanka wanaagsan iyo anshaxa wanaagsan taasaa laga wadaa marka adabkana marka la qaybinayo laba nooc baa loo qaybiyaayo adab islaamiya iyo adab caalamiya ayaa loo qaybiyay ka islaamiga waxaa weeyaan midka diinta mooyaane waxyaalaha kale ee mabaadi'da kale iyo falsafaadka iyo dhaqamada dadka iyo ayna keenin weeyaan ee diinta iyo sharciga uun laga qaatay sida zuhdiga iyo taqwada alleh iyo waraca iyo muxuaha muraaqabat ullahi subxaanahu wa tacaala iyo waxyaalahaas oo kale weeyaan midka caalamigana waxaa weeye ama insaaniga ana ah waa dhaqanka wanaagsan ee dadka sida loola dhaqmo kaas weeyaan deeqsinimada iyo geesinimada iyo xishoodka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah ee xataa dad aan muslimiin ahayn laga helo kaasaa la yidhaahaa marka mawduuca uu ku saabsan yahay mawduucaas weeyaan fadaa'ishana waxaa weeyaan acmaasha ama amaakinta iyo awqaadda iyo ashkaasta fadaa'isha ay leeyihiin kaas ayadana fadaa'il la yidhaha marka labadaas nooc oo mid waliba aad furuuc badan iyo abwaab badan oo u leeyahay iyuu kitaabku ku saabsan yahay hmm. kitaabku wuxuu ka kooban yahay laba kun oo xadiid wax ku dhodhow ayuu ku saabsan yahay waxaan sidaa u leeyahay u xadidaynina waxaa weeyaan nusakhdiisa tarqiimkooda ayaa kala gedisan oo sabkay ku kala gedisan yihiinna waxaa weeyaan ragga qaarkood markay eh, axaadiidta ay lambarinayaan atraafta ayay kala tiriyaan oo xadiidkii dhowr faqre ka koobnaa ayay faqradiiba lambar gaara u sameeyaan qaarna halkii xadiidba isku wada tiriyaan marka sidaa daraaddeed bay marka raggii lambarinayey ayna isugu waafaqin cadad keliya ayna isugu waafaqin shucayb alarnaa iyo naasiridiin alalbani iyo cabdilcaziiz riyaax iyo keyrkiiba ninba marka lambar buu u sameeyey hadda muxuu ahaa midkan kada aan hadda gacanteyda ku haya ee harteyda yaallaayo kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo lix buu ka dhigaya marka yani kolkaa waxaa weeyaan labadii kun waxaa ka dhiman afar xadiid keliya ayaa ka dhiman waxaan ujeedaa afar xadiid iyo boqol ayaa ka dhiman kuwa kalena marka inaha qaar ka badiya qaar ka yareeyaba wa ay yihiin marka xadiidkan marka yani kun iyo sagaal boqol taqriiban meelayawga iyo waxoogaa ka yar ama waxoogaa ka badan oo xadiid weeyaan axaadiidtiisuna marka waxay u badan tahay axaadiid kaamil ah oo dhaadheer ayay u badan tahay adraafta way ku yar tahay wuxuu u badan yahay axaadiis dhaadheer yuu u badan yahay sida aan ku wadi doono marka waxaa weeye insha allah axaadiidtaas dhammaanteed insha allah waa takhriijin doona takhriijkanna waxaan ka wadnaa yani inta uu alimaamu nawowi radiallahu canhu uu sheegay inaan wax badan ku dari doono oo masaadirta kale ee uu sheegay oon sii badbadin doono ma aha Eh, in wax ku daro waa iska suurowda lakin in shaء allah xadiid walbaba darajadiisa saxiixnimo iyo xasannimo iyo daciifnimo waa sheegi doonaa qaar marka siduu nawowi u sheegay aan ku waafaqi doonno iyo qaar aan ku khilaafi doonnaba waa yeelan doonaa axaadiidta marka waxaa ku jira qaar mukarar ah qaar mukarara baa ku jira oo ku fara badan xadiidka mukararka ah meesha ugu horaysa ee uu ku soo arooro halkaasaan insha allah ku sharxi doonnaa waxaanan ishaari doonnaa meelaha kale uu kusoo noqnoqon doono marka sharax kaamil halkaan baan ka bixin doonaa goorta dambena waa meeshaasaan ku xawaalin doonnaa marka waxaan dhihi doonaa haddii alla yidhaaho xadiidkaasu baabkaas iyo baabkaas iyo lambarkaas iyagoo noogu soo hormaray halkaasaana ku sharaxnay laakiin hadda wuxuu usoo soo waa mas'alada iyada saasaan insha allah aan dhihi doonnaa axaadiidta markuu u nisbeeyo muslim iyo bukhaari ama labadooda ama midkood marka iyada uma baahna in la yidhaaho waa saxiix iyo waa daciif iyo wax sidaas in la yidhaaho leanna waxaa la ogyahay labadaa kitaab ee muslim iyo bukhaari la yidhaaho inay ummadda muslimiinta oo dhan ay qaadatay oo wax alle waxa ku jira oo dhanoba inay saxiix yihiin ayaa la ogyahay marka iyaga marka faahfaahin kale oo xagga takriijka uma sii baahna laakiin kutubaha kale kii uu u nisbeeyo ayaan insha allah marka darajadiisa aan sheegi doonaa oo intuu isagu sheegay keliya aynaan ku dayn doonin kitaabkan wuxuu ka mid yahay kutubaha lagu magacaabo kutub اlintiqaa kutub alintiqaa iyo kutub ariwaaya labadaasaa kala jirta xadiidta marka la alifaayo kutub ariwaaya waxaa weeyaan ninka alifka iyo sanadkiisa ayuu xadiidka ku warinayaayo hebel baan ka maqlay hebel baan ka maqlay hebel buu ka maqlay sidu sidaa u wado ayuu rasuulka ku geynaya calayhi الsalaatu wasalaam kutub alintiqaana marka waxaa weeyaan wuxuu u nisbaynayaa xadiis walbaba kitaabkii uu ka soo qaatay bukhaari muslim abu daawuud sidaasuu marka dhihi doonaa marka kutubaha hore ee hortii la alifay ayuu ka soo xushay kutubahaasuu ka soo xushay marka kutubaha noocaas oo kalea baa waxaa lagu magacaabaa kutub alintiqaa in sha allah marka sidaas dariiqadaas ayaanu ku wadi doonnaa wixii eh, axkaamta ku saabsanna markaan ka hadlayno axkaamta daahirada ah ee qariibada ah ee naska xadiidku laga qaadan karayo keliyaan ku gaabsanaynaa markaas araa' ulculamaa iyo masaladan kala marsi faahfaahintaada iyo kuma dheeraan doono insha allahu tacaala halkaasaan ku socon doonnaa wa sala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin haddana marka waxaan bilaabaynaa kitaabka naskiisi kitaabka alimaamu nawowi radia allahu canhu wuxuu u yaalay muqadimo dheer oo laba bog iyo waxoogaa ah ayuu u yaalay muqadimadaasna marka sabab wuxuu kaga hadlayaa sababkii ku kallifay inuu kitaabkan kada alifo iyo dariiqada uu ku socon doono oo raaci doono sidaasuu marka yuu ku caddaynaya wuxuuna leeyahay raximah اllahu taعalى bismi اllahi الرaحman الرaحيim alxamdu لlah الwaxid الqahaar alcaزiiz الغafaar mukawir الleyl عlى النahaar yani mukawir الleyl عalى النahaar yani marka waxaa weeyaan mukawir bimacnaa kawara ayaa laga keenay kawaran macnahoedu waa adaa marka mudiir الleyli calى الnahaar bay noqonaysaa waxay yidhaahaan kawara alcimaamata calaa ra'si markay yidhaahaan yani lafaha weeyaan allaha isku duuduuba habeenkii iyo maalintii weeyaan marka wuxuuna ka soo qaatay aayadda qur'aanka ah yukawiru leyla cala annahaari wa yukawiru nahaara cala alleyl marka waa isku wareejiyaayo midba midda kale ayay ka daba timaadaa weeyaan tadkiratan liulilquluubi waalabsaar waanin iyo xusuusin uu xusuusinaya buuna allah sidaa u yeelay dadka qalbiyaalka iyo aragtidaba leh yani dadka caqliga wanaagsan leh inay ku tusaale qaataan inuu alla subxaanahu wa tacaala habeen iyo maalin isula cirdiya oo habeenkiina maalin uga dambaysa maalintiina habeen uga dambeeya wa tabsiratan lidawi lalbaabi walictibaar iyo wax tusin alla uu tusinayo dadka lubiga leh albaab waa jamcu lubbin lubbiguna waa caqliga walictibaar ictibaarna waa waana qaadashada aladii ayqada min khalqihi man istafaahu fazahadahu fi hadihi اdaar allihii u toosi u baraarujiyey khalqigiisa intuu ka doortay baraarujiyey ee adduunyada ka zaahidiyey daartantada yani aan joogni adduunyada ka zaahidiyey zuhdiga waxa la yidhaahana waa jacayl la-aanta weeyaanoo waa imaan doona raqba iyo zuhdi baa kala jira marka qofkaasu raaqib weeye waxa waa jecel yahay weeyaan waa zaahid marka la yidhaahana waxaa ma jeclo weeyaan yani adduunyada ku kuwaan jeclayn ka dhigay buu leeyay wa shaqalahum bimuraaqabatihi wa idaamati alafkaar ee ku hawliyey alle muraaqabayntiisa ay alle qalbiga ku hayaan iyo fakerka oo ay daa'imaan wa mulaasamati alibticaadi waalibdikaar iyo waana waana qaadasho iyo wa xusuusad ay iyo wacdi qaadasho ay laazimaan wa wafaqahum lidaabi fii طaacatihi ee waafajiyey inay laazimaan oo ay daa'imaan طaacadiisa waالta'ahubi lidaari اlqaraar iyo diyaargarow u garoobaad daartii lagu nagaanayo waa midda aakhira waalxadari mima yusqituhu wa yuujibu albawaar iyo digtooni ay ka digtoonaan ka digtoonaadaan wixii alle ka caraysiinaya ee eh, halaag waajibinaya halaag keenaya waalmuxaafadati calaa dalik maca tagaayuri alaxwaali waalatwaar iyo arrintaas oo ay ilaaliyaan arrintaa iyadaas oo sheegay oo ilaaliyaan iskabedelka iyo xaalaadka iyo maraaxisha isbedelayso alaxwaal waa jamcu xaal atwaarna waa jamcu dawr dawrkuna waa marxalada marka marxalo kale kastay ku jiraanba arrintaas aan ka foqaynin kaas uga wada axmaduhu <clears throat> ablada xamdin waskaahu waashmalahu anmaa alla waan ku mahadinayaa xamdika ugu xeeldheer ee ugu daahirsan wa ashmalahu ka ugu caansan wa anmaahu a ugu midho badan wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu albaru alkariim alra'uufu alraxiim waxaanan qiraya oo mara ka ahay inaanu jirin kulla caabudaa isaga mooyaane allaha baariga ah muxsinka ahe waxtarka badan ee dhaqaalaha badan alkariim ee deeqda badan alra'uuf alraxiim naxariista badan ee aada u sii naxariista وأشhهd أna محamdا cabduhu وrasuuluه waxaanan qirayaa moxamed salى اllahu عalيyh wali slm iyo addoonkiisii iyo rasuulkiisii wa xabiibuhu wa khaliiluhu xabiibkiisii iyo widaygiisii inuu yahay maxabe iyo khulla labadaas isku darsaday nebigu salى اllahu عalayh wali wasalam siduu xadiidkiisaba uu ku sheegay ibraahim wuxuu ahaa khaliilullah buu ahaa allahba qur-aanka ku sheegay rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam khaliil iyo xabiib buu labadaba alhaadi ilaa siraaطin mustaqiim ee ku toosinaya ee ku hanuuninaya jidka toosan oo alla uu yidhi wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim waddaaci ilaa diinin qawiim ee dadka ugu yeedhayay diin hagaagsan oo toosan <clears throat> salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh wa calaa saa'iri الnabiyiin yacni jamiic الnabiyiin ama baqiyat الnabiyiin ambiyada inta soo hadhay oo dhanna ha ahaato ama dhammaantood dushooda ha ahaato wa aali kullin mid walbaba qaraabadiisii wa saa'iri الصaalixiin iyo dhammaan dadka alle ee wan wanaagsan khalqiga alle wan wanaagsanba malaa'ig iyo jinni iyo insi waxay noqdaanba amaa bacdu intaa dabadeed faqad intaasu marka alla ammaan bay ahayd oo khudbada caadiga ahay ku bilowdaan hadalka lagu bilowda weeyaan intaa dabadeed marka waxa weeyaan qaradkii iyo wuxuu ka hadli doonaa asbaabtii ku kaliftay waxaasuu ka hadli doonaa faqad qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wma khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun ma uriidu minhum min risqin wma uriidu an yuطcimuun jinniga iyo insiga toona ma aanan u abuurin inay icaabudaan mooyaane wax kale kamana rabo inay iyagu iarsaaqaan kama rabo inay iquudiyaanna oo wax siiyaanna kama rabo in allah huwa arasaaqu dulquwati matilnaar kusi xigta allah isagaa wax quudiya oo wax arsaaqa marka isagu khalqigiisa markuu abuuray baahi uu qabo inay cunto siiyaan inay wax cabitaan siiyaan inay wax u taraan uu ka rabo ma aanu ahayn ee marka wuxuu u abuuray waxa weeyaan inay caabudaan buu abuuray wa hada tasriixun biannahum khuliquu lilcibaada aayaddaasuna waxay caddaynaysaa in loo abuuray khalqiga cibaadada alleh wa xaqa calayhim اlictinaa'u bima khuliquu lahu wuu ku waajibay inay u dadaalaan oo daryeelaan wixii dartii loo abuuray oo cibaadada alla ah waاlإcraad can xuduudi اdunyaa bizahaada iyo ka jeedsi ay ka jeedsadaan nafciga adduuniyo zaahidid ay ka zaahidaan oo qalbigooda ayna raacinin ay kaga jeedsadaan fa innahaa daaru nafaad waa daar dhammaanaysa weeya laa maxalu ikhlaad meel laysku waariya ma aha wa markabu cubuur waa markab lagu gudbo bad iyo webi iyo waxaa lagu gudbo yani adduunyada lagu gudbo weeyaan oo aakhira lagu gudbo ilaa manzili xubuur xubuurkuna faraxa weeyaan guri farxad leh oo jannada ah loogu gudbo weeyey waa mashracun fi saamin ilaa mawطini dawaam waa furdadii laga tagaayey iyada lagu dhoofayey ee beledkii lagu daa'imaye lagu nagaanaya loogaga gudbaayey falihaada kana alayqaadu min ahliha hum اlcubaad sidaa daraaddeed bay waxa u noqdeen kuwa baraarugsane ahalkeeda ihi ee waxgaradka ihi waa cibaadada alla badiya cibaadada alla u go-ay wa acqalu الnaasi fiiha hum الzuhaad dadka kuwa ugu caqli badan ee adduunyada ugu fahmayna kuwa zaahidiintaa weeyaan qaala allahu tacaala inamaa mahalu اlxayaaةi اdunyaa kamaa in anzalnaahu min aلsamaa waxa un weeyaan xaaladda iyo sifada adduunyada xaaladeedu waxay tahay sidii biyo aan cirka ka soo dejinnay oo kale oo dhulka ka soo da-ay faاkhtalata bihi wuu isku dhex darsamo isku dhex baxay roobkaas sababtiisa nabaatu lard dhulka nabaadkii ka soo baxayey nabaad fara badanuu ka soo baxay nabaadkaasoo isugu jira mima yaakulu الnaasu walancaam waxay dadku cunaan iyo waxay xooluhu cunaan xataa idaa akhadat alardu markii dhulku ay qaadatay zuqrufaha ziinadeedii iyo quruxdeedii markay qaadatay ubaxyaalkii iyo midhihii iyo caleentii iyo khudradii iyo biyihii iyo waxaas ay bilicdeedii ku qaadatay wazayanad ay isziinaysay ee isqurxisay wadanna ahluhaa dadkeediina ay u maleeyeen annahum qaadiruuna calayha mutamakinuuna minha inay awood u leeyihiin ay ku intisaacayaan ataaha u yimid amruna arrinkayagu uu u yimid xunkayagu uu ku dhacay yani halaag ugu dhacay leylan habeen ow nahaaran ama maalin fajacalnaaha aan ka dhignay xasiidan sidii beer la shafay oo kale aan ka dhignay kaan lam tagna bilcamsi sidii iyada oo shalay aan joogino meesha ku olin oo kale sidaas oo kale aan ka dhigin bay lamid tahay yani sida ay durba u dhammaanayso iyada oo eh, waqtigeeda u gaaban yahay saasay ka dhigan tahay kadalika sidaas oo kale sidaan aayaddantada aan xaalka adduunya ugu caddaynay baan nufasilu laayaati aayadahana u cadcadaynayna oo kala bixbina u kala bixbixinaynaa liqowmin yatafakkaruun dadka fikiraaya <coughs> wal-aayaatu fii hada almacnaa kasiira aayadaha arrintaa ku saabsan ee adduunyada xumaanteeda iyo cumri gaabnideeda iyo waxyaalaha ka hadlayaayo way fara badan yihiin aayaduhu marka kolkay sidaas adduunyo ay xaalkeeda u sheegayaanna marka yacni u xumaynayaanna ma aha adduunyada in laga cararo oo aan laga shaqaysano in lagu intifaacan maaha waa nicmo alle subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey allana nicmooyinkiisa wuxuu jecel yahay in lagu intifaaco sida axaadiid kitaabkan ku jirta waa ku imaan doonta laakiin waxa weeyaan iyada la raacin oo cibaadadii iyo iyada qofka daraaddii loo abuuray inuu u caanaysta mooyaane inaanu iyada ubuino iyada aanu isku ilaabin ayaa laga wadaa marka kolka aakhire iyo nicmada cibaadada lagu gaadhayo loo fiiriyo ayay qiimo daran tahay haddiise loogu isticmaalo cibaadada allah oo loo kaashado waa qiimo badan tahay waa fiican tahay waa nicmo allah walaqad axsana alqaa'il si wanaagsan buu sameeyey ninkii hadalkan soo socdaa yidhi ina lilahi cibaadan futana طلqوا الدuنيا وخاafوا الفتنa نadروا فيها فلما calimوا أنها laysت لحyi وطنا جacلوuha لuجة واتخذوu صالح الأعماaل فيها سفنا ninka hadalkaa yidhi si wanaagsan buu sameeyey buu leeyahay ninka hadalkan yidhina waxaa lagu sheegay inuu yahay imaam الشhaafiعي رadي الله عanه diiwaan yar oo أشعاarta الimaam الشhaafiعي رضوان الlahi عalيه loo nisbeeyaayo lagu ururiyey oo nin cabdilcaziiz sidil ahli la dhihi jiray oo misri aha mucaasir aha uu sameeyey ayuu ku sheegay inuu abyaadantada uu leeyahay alimaam الshaafiعي ridwan اllahi عaleyh ina lilaahi alla waxaa u sugnaada uu leeyahay cibaadan addoommo uu leeyahay futana oo cuqala ah waxgarad ah طallaqu dunyaa adduunyo furay wakhaafu lfitna fitnooyinkeedana ka cabsada iska ilaaliyey raggaasna waxaa ka mid ah cali bn abi طaalib radi allahu anhu ya waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray yaa dunya gurii hayrii faqad طallaqtuki ثalaaثa qof kale dag an idegi maysid anugu waa ku furay saasuu dhihi jira alay ridwan ullahi calayh nadaruu fiiha way fiiriyeen oo way ka fakireen falamaa calimuu markay ogaadeen annahaa iyadu laysad inayna ahayn watanan lixay qof nool inayna meel degmo ayna u ahayn ee meel musaafirahoo laga guurayo uu yahay sidaa haddii soo socon doo soo socdaba ku imaan doona rasuulka alayh salatu slam inu dhihi doono anugu waxaan adduunyada waxaan ku ahay sidii nin musaafira oo maalin geed hoos hadhsaday galabtiina ka caraabay iyo kolkay ogaadeen xaalkeedu inuu sidaa yahay ay jacaluuhaa ka dhigeen lujatan mawjad bay ka dhigeen mawjad bay ku shabaheen waittakhaduu waxayna ka dhigteen saalix alacmaal camalada waa wanaagsanna sufunan fiiha doonyo ay ku gudbaan ayay ka dhigteen faidaa kaana xaaluhaa maa wasaftuhu mar hadduu xaalkeedu sidaa aan soo tilmaamay uu yahay wa xaalunaa wamaa khuliqnaa lahu maa qadamtuhu innaga bani aadamkaa xaalkeenna iyo wixii laynoo abuurayna kii aan soo hormariyey uu yahay fa xaqun cala almukallafi an yadhaba binafsihi madhab alakhyaar waxaa waajib ku ah qofka mukallafkiihi inuu naftiisa mariyo jidkii dadka wa wanaagsan oo ay mareen akhyaartae sharafta lahu wa yasluka maslaka ulinnuha walabsaar uu xulo oo uu qaado jidka ay xuleen ay qaadeen dadka caqliga iyo aragtida fiican lehe wayata'ahaba limaa ashartu ilayhi uu u diyaar garoobo wixii aan soo tilmaamay oo eh, eh, akhri iyo nicmadeedii ah wayahtama bima nabahtu calayhi uu u murgo oo isku murjiyo wixii aan kusoo baraarujiyey wa aswabu طariiqin lahu fii dalika jidka ugu sawaabsan arrintaasi uu qaadayaana wa arshadu maa yaslukuhu min almasaalik jidadka uu qaadi karo jidka ugu toosan ee ugu xanuunsanina alta'adubu bima saxa can nabiyina sayidi alawaliina walaaakhiriin inuu ku adabsamo oo yani uu ku dhaqmo waxa ka sugnaaday nebigeenna sala allahu aleyh wasalam eh, ahaa sayid اlأwaliina wاlآakhiriin ahaa xadiidkiisa iyo dhaqankiisa iyo shamaaishiisa iyo inuu kuwaas qaato oo ku dhaqmo yaa jid uu qaado ninkii aakhire rabaana ugu fiican wa akrami الsaabiqiina wاllaaxiqiin ka ugu karaamo badan dadk intii horraysiiyey intaad imaan doontaba salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi wacalaa saa'iri الnabiyiin waqad qaala allahu tacaala allana wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waاtaqwa isu kaashada khayrka iyo alla kacaabsiga isu kaashadu alla yidhi marka waa marxalo kale oo markaysagaduna waxa weeye waa faqro kale weeyaano markuu adduunyada iyo ka soo warramay iyo aakhire iyo ka soo warramay ayuu haddaba leeyahay marka kitaab noocaas inaan dejiyo waxaa anigana igu xambaaray aayaddan tadaan ku camalfalay allahna faray inaan khayrka isu kaashanno marka dadka raba jidkaas inay qaadaan baan u sahlayaay oo kitaab ay ku ka dhigtaan maxaa ahay isaga xadiidta ay ka qaataan usoo ururiya baan u dejinaya weeyaani waqad saxa can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam annahu qaal rasuulkana waxaa ka asaxdo ka sugnaatay inuu yidhi wallahu fii cawni اlcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiihi alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku jiraa addoonkiisa caawintiisuu ku jiraa in alla intuu addoonku walaalka caawinayaba wuxuu qofkii walaalihii caawinaya isagana alla caawinaya marka anigana marka waxaa weeyaan buu le walaalahay baan caawinaya nabiga alay sl ns caawina inoogu yeedhay sidoo allaba inoogu yeedhay xadiidkana waa xadiis saxiixahoo muslim ayaa wariyey wa annahu qaala inuu yidhina waa ka sugnaatay man dalla calaa khayrin falahu mihlu ajri faacilihi qofkii khayrtu siiyo dadka wuxuu la mid yahay qofka sameeyey oo kale ayuu la mid yahay ee khayrkaa qofkii ku dhaqma kii tusiiyey baa ajrigiisoo kale isaguna uu leeyahay xadiidkaasuna isaguna waa saxiix oo isna muslim ayaa wariyey can abi mascuudin alansaari albadri radia allahu canhu wa annahu qaala inuu yidhina waa ka sugnaatay man dacaa ilaa hudan kana lahu min alأjr midlu ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a qofkii ugu yeedha dadka hanuun ugu yeedha wuxuu leeyahay ajri ka leeyahay inta ku raacday ee qayrkaa ku raacday ee ku dhaqantay ajrigooda oo kaluu leeyahay taasuna iyaga ajriyaalkoodii waxba kama yaraanayso oo ma aha in loo qaybinayo eh iyagana mid qof walbaba ajriisoo kaamila la siin kii sabab ugu ahaa ee tusiyeyna intii iyaga la siiyey oo dhan in iskula eg baa la siinayaa xadiidkaasuna isaguna waa saxiix isma muslim ayaa wariyey min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu annahu qaala licaliyin radia allahu canhu waxaana ka saxday nebiga sal اla alay slm cali bn abi aalib radia allahu canhu uu ku yidhi fawladii fawallaahi لأn yهdiya الله bka رaجuلا واxidا khayr laka min xmur النacم allaan ku dhaartaye inuu alla kugu hanuuniyo sababtaada uu ku hanuuniyo hal nin oo keliya hal nin oo lunsanaa oo ama gaal ahaa ama faasiq ahaa oo jidka sababtaada alla ugu soo leexiyo alla ku hanuuniyo yaa khayrun laka kaaga fiican min xumuri nacam geel gudguduudan yani geel gudguduudan inaad yeelato ood qani noqoto waxaa kaaga fiican halan qof oo kale sababtaada ku hanuuniyo ama geel oo wanaagsan oo aad sadaqaysato waxaa kaaga fiican hal qof oo lunsanaa oo jidka alle aad ku soo rido xadiidkaasna isaguna waxa weeyaan waa xadiid saxiixa oo isaguna imaan doona oo uu wariyey eh, mxuah sahl ibni sacdi radia allahu canhu fasluna leeyahay oo imaan doonto in shaa allah marka aayadihii iyo axaadiidtiiba marka in la iskaashado oo khayrka la isu kaashaday sidaa noogu sheegayaan waxayna axaadiidtu kusii dartay qofka walaalihii caawiyaayo wanaagga iyo khayrka uu leeyahay iyo qofka khayr tusiyaa khayrku isna leeyahay fara'aytu markaasaan waxaan arko ila noqotay an ajmaca inaan ururiyo oan alifo mukhtasaran kitaab gaaban oo min alaxaadiidi asaxiixa axaadiidta saxiixada ah mushtamilan calaa maa yakunu طariiqan lisaaxibihi ila alaakhira oo ururiyo oo kulansada wax qofkii kitaabkan kada akhrista u noqonayo jidkii uu aakhire uu mari lahaa wa muxasilan liaadaabihi albaatinati waالظaahira oo u xasiliyo oo u kooba aadaabta baatinada taqarsoon ee ta qalbiga ku saabsan ah iyo midda muuqata ee camalka ta ku saabsan ahba jaamican liلtargiibi waاtarhiib targiib waxaa la yidhaha wax laisjeclaysiiyo oo laisku duubaabiyo tarhiibna waxaa la yidhaha wax laisnacbaysiiyo oo laiska iska la yidhaaha labadaba marka khayrkiina ku gubaabinaya sharkiina ka nahiyinaya oo ka ka ka eryaaya wa saa'iri anwaaci aadaabi saalikiin iyo dadka saalikiinta yacni kuwa caamiliinta baa laga waday dariiqu laakhira ku socda dadka jidhayaha ah ee jidkii aakhira haya aadaabtoodii oo dhan wada ururiyey oo ah min axaadiidi zuhd wa riyaadaati nafs nafta tabibariddeeda ah wa tahdiibi alakhlaaq iyo akhlaaqda saafigaraynteeda akhlaaqda la wanaajiye ah wa طahaaraati اlquluubi wa cilaajiha iyo qalbiyaasha daahirintooda iyo dawayntooda wa siyaanati اljawaarix xubnaha ilaalintooda wa isaalati ciwijaajiha qalloocooda xubnaha qalloocadka ay qalloocdaan oo laga biyo laga zuuliyo o la toosiyo wagayri dalika min maqaasid alcaarifiin iyo intaa waxaan ahaynoo dadka alla yaqaanaayo waxyaalaha ay u qasdaan ay sameeyaan ah waaltazimu fiihi dariiqadiisu marka uu ku socon doono halkana ku cadaynaya marka wuxuu leeyahay waaltazimu fiihi waxaanan islaaziminayaa oon ku soconayaa anlaa adkura ilaa xadiidan صaxiixa min alwaadixaat inaanan ku sheegin ilaa xadiid صaxiixa oo axaadiida waadixada macnaheeduna daahirka uu yahay ee qumuud aanu ku jirin ah mooyaane xadiidkaa inaanan ku sheegin kaasaan islaaziminaya marka shardigaas ayuu alimaamu nawowi radi allahu canhu uu goostay shardigaasu ma u nabadgalay oo xadintiisu oo dhan wada saxiix ma tahay mise ma aha saxiix kolka la yidhaaho laba macnuu leeyahayo macno waa macnaha caamka oo macnihii luqawigaaha u dhow macnaha luqawigaa saxiixa wixii fayow baa la yidhaahaa oo caliil ayaa didkiisa ama mariid baa didkiisa ah ayb marka macnaha caamkiina waxaa weeyaan xadiidka shayu ee daciifka aan ahayn oo marka kolkaas saxiix iyo xasan labadaasba ay soo gelayaan hadduu sidaa ula jeedo xadiidsa badankeedu noocaa way tahay oo xadiidtiisu saxiix iyo xasan ayay u badan tahay waxaan saa usii badnayn oo daciifihina waa uu ku jiraa haddiise uu ula jeedo macnihi khaaska ahoo kan cagsiga u ee muqaabilka u ah saxiixa xasan iyo daciif labadaas oo saxiixa istilaaxiga uu ka wado arrintaasu marka maya weeyaan xadiis fara badan oo xasanihina waa ku jirtaa waxoogaa kooxahoo daciifina marka waa ku jirtaa marka sidaa macnaheedu waxa imaam الnawowi radi allahu canhu shardigan boqol kiiba boqol uma nabadgelin oo marka xadiid daciifa baa kitaabkiisa kasoo gashay xadiista daciifada ana sababkay ugu soo gashay waxaa lagu sheegaa laba sababood midkoodu mid waxaa weeyaan inuu ka aamusidda abu daawuud uu iska raacay leanna abu daawuud baa muqadimadiisa ayuu wuxuu ku sheegay iyo warqadii ahlumaka uu soo qoray markuu kitaabkiisa sunan abi daawuud layidhaha uu alifay iyo wuxuu ku sheegay xadiidka uu ka aamusaayo inuu saalix yahay xadiidka hadduu daciif yahay dacfigiisa waan cadaynayaabu kiisa aan ka aamusayo saalix weeyaan yani mid waa la qaadan kara weeyaanoo la xujaysan karo marka abu daawuud wuxu uu ka aamusay saxiix iyo xasan iyo sidaas inuu ka dhigo oo qaalib ahaan xasan uu ka dhigo taasu marka waxay ku riday khaطa'aasay ku riday midda kalena waxaa weeyaan tasxiixa ama taxsiinka tirmidi tirmidi oo isagana mutasaaxil lagu tiriyo iyo axaadiidtiisa marka axaadiiu saxiixiya ama ama xasan ka dhigo intuu isaguna iskaga raaca isagoon baalin haddiisuu isagu uu baali lahaa wuu ogaan lahaa cilada ku jirta leanna aad iyo aad ba macrifaad taam ah axaadiidta uu ugu lahaa alimaamu nawowi radi allahu canhu siduu alxaafid ibn xajar uu ugaga marakacay mudaafan ila alkutubi asaxiixati almashhuuraat isagoo loo nisbeeyey axaadiidtaana kutubaha saxiixada ahee caanka ee muslimiinta dhexdooda mutadaawilada ku ah wa usadiru alabwaaba min alqur'aani alcaziiz biaayaatin kariimaat waxaan ku bilaabayaa baab walbaba aayado qur'aana ah oo kitaabka casiiska qur'aanka ka mida ah baan ku bilaabi doonaa wa uwashixu wa uwashixu ma yaxtaaju ilىa dabطin aw sharxi macnan khafiy binafaa'isa min atanbiihaat uwashixu yani uzayin wishaax waxaa jira wax ay naagihii carabta ee hore ee boqorada iyo umarada iyo madaxda iyo maalqabeenkii kuway qabaan waxay xidhan jireen oo wishaax la dhihi jiray ayaa jira marka uwashixu marka yani wuxuu ka wada qilaadatulbaطnina way dhihi jireen marka waxau ka wada uwashix yani uzayin waxaan ku qurqurxin doonaa wixii u baahan shaqal u baahan ama macnaa qarsoon caddayntiisa u baahanna inaan wax ku baraarujiyo waxyaalo wanaagsan oo xagga shaqalka ku saabsan ama xagga macnaha caddayntiisa ku saabsan taana waa laazimi doonaa waanu uu oofiyey radia allahu canhu wa idaa qultu fii aakhiri xadiidin marka isqilaaxiisa iyuu wax yar ka sheegaya iصطilaaxiisa oo dhan ma wada sheegay marka muuna lahayn isilaax isaga u gaara ma aanu lahaynoo sidii raggii ka dambeeyey ee eh, ay ibnuljazari iyo dahabi iyo suyuuti iyo ibn xajar iyo isilaaxaad sidaas iyo rumuus ay lahaayeen baa jira marka isagu rumuus ma lahayn maanu rumuus maanu samaysanin marka wuxuu leeyahy markaan idhaaho fii aakhiri xadiiثin muttafaqu عalayhi xadiidkana waa muttafaq calayhi markaan dhaho kama wado muxuu ahaaye kutubaha oo dhan baa lagu wada wariyey kama wadee famacnaahu rawaahu الbukhaariyu wa muslim saasaa ka wada xadiidka muttafaq caleyhi kaas la yidhaaha wa arjuu in tama hada اlkitaab waxaan rajaynayaa hadduu kitaabkanu dhammaado an yakuuna saa'iqan lilmuctani bihi ila alkhayraat inuu noqdo ku u kaxeeyo u hogaamiya qofka isaga dar yeele ee ku dadaala ee akrista khayraadka kuwa horseeda inuu ahaado marka saa macnaheedu waxa weeyaan muqadimada wuxuu qoray intaanu kitaabka qorin leanno mu'alifiintu laba dariiqaba way lahaan jireenoo mid waxaa weeye in horta kitaabka ay alifaan markay kitaabka alifaan dabadeed ay muqadimada qoraan midna waxaa wey ina muqadimada horreysaan marka muqadimada inu horreysiya way bal wuxuu leeyahay hadduu dhammaada buu leeyahy xaa'izan xaajizan lahu can anwaaci alqabaa'ixi waalmuhlikaat inuu noqdo ku kateedaya yani ka celinaya ka hor joogsanaya waxyaalaha xunxun anwacdooda iyo waxyaalaha lagu halaagsamo oo dhan wa ana saa'ilun akhan intafaca bishayin minhu an yadcuwa lii waliwaalidaya wamashaayikhi wasaa'ir wasaa'iri axbaabina waalmuslimiin ajmaciin waxaan weydiisanayaa waa buu leeyahay qof walaal ah yani walaalka oo muslim ahoo kitaabkan kada wax kaga intifaacay inuu ii duceeyo awlawdaydii waalidna u duceeyo mashaayikhdaydiina u duceeyo dadkaan isjecel lahay oo dhan u duceeyo muslimiinta oo dhanna u duceeyo wa cala allahi alkariimi ictimaadii wa ilayhi tafriidii wastinaadii allaha deeqda badan ayaay ahaatay cuskashadaydu allah ku kalsoonahoo cuskanaya oo tawakulaya wa ilaahi tafaydi tala udayntayduna xaggiisa waa isagan talada udaysanayaan wاstinaadi iyo ku tiirsigaygba وxasbiي اllah وanicma اlwakiil hallaa igu filan ku laysku haleeyana isagaa ugu fiican walaa xawla walaa quwaةa ila biاllahi الcaزiiz الxakiim ma jirto xeelad iyo awood alle oo xaggiisa mooyaane ma jirto alcaزiiz الxakiim waxaa mashhuur oo dadku ay yaqaanaan hawqalada la yidhaaho in alcaliy اlcaظiim lagu khatimo arrintaana alimaamu nawowi radi allahu canhu kitaabkiisa kale ee alkaar la yidhaha buu kaga hadlay oo inay riwaayaduhu badankoodu siday kusoo arooreen ay tahay alcaziiz alxakiim laa xawla walaa quwata illa billahi alcaziiz alxakiim marka sidaas u doortay lafdigaas aan dadka agdiisaba mashhuurka aan ku ahayn cibaarada xadiidka ayuu dooranaya marka alimaamu nawowi radi allahu canhu wuxuu dardaarmayaa oo dadka ka codsanaya in loo duceeyo بسم الله الرحمن الرحيم باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الباaرزة والخفية waa baabka ugu horeeyey marka waxaana ku saabsan yahay الإkلاaص khaalis yeelid yani camalku alla loo khaalis yeelo iyo niyada oo la diyaariyo oo niyo loo lahaado wax alla wixii camal ah ee la samaynayo iyo wixii qowlihe lagu hadlaayo iyo waxyaalaha axwaasha ahee ama mid muuqda ama mid qarsoona yani wax walbaba in niyo iyo ikhlaas loola hado cadi layskaga samaynin dadku waxay isaga badan yihiin waxayna iska galaan iska sameeyaan iyagoon qalbigoodii la tashaninoo qalbigoodii dib u noqoninoo maxaad waxankaad u samaynaysaa kuu kallifay baan isbihin marka saasuu baabkaasuu ku bilowday qaala allahu tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu ddiin ويqiimu الصلاaةa ويuؤtuu الزakاةa وdalika diin الqayima wmaa umiruu lama farin dadka إilaa liyacbudu اllaha alle inay caabudaan mooyaane wax kale lama farin mukhlisiina lahu iyagoo u khaalis yeelaya addiina an اlcibaada cibaadada iyagoo isaga un u khaalis yeelaya wax kale aan caabudaynin xunafaa'a oo ah ah kuwa leexday oo xag alla u leexday oo diinaha kale oo dhan ka baydhay iyo waxyaalaha la caabudo kale dhanba ka baydhay wayuqimu الsalaa salaadan ay toosiyaan oo salaad hagaagsan ay la yimaadaan wayuutu zakaa zakadana ay bixiyaan kaas unbaa la faray wax kaloo la faray ma jiro wadalika midkaasaana diinu lqayima diintii toosnayd ah milladii toosnayd diinteeda kaasaa in alla keliya la caabudo oo waxyaalaha kale oo dhan iyo diinaha kale oo dhan laga baydho oo salaad hagaagsan lala yimaado zakadana la bixiyo diintii toosnayd wataa wa qaala tacaala lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaauha walakin yanaalu taqwa minkum kolkuu hadyiga ka soo hadlaayey ee alla uu yihi walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illahi lakum fiiha khayr yuu wuxuu leeyahay lan yanaala allaha alla ma gaarayo luxuumuhaa hilbaheedu walaa dimaa'uhaa dhiiggeeduna ma gaarayaan alla dhiig hilibkeedana ma cunaayo dhiiggeeduna ma cabaayo waxba kama gaadhay wax nafcihi walaakin yanaaluhu waxaase gaarhaya attaqwaa minkum alla ka cabsiga xaggiinna ah ee idinka keena inaad xoolihiinnii alla qala markuu idin yidho oo xaramkayga ku qala inaad ajiibtaan oo xoolihiinna aad jeclaydeen aada qashaan taqwada idinka keentay amarkii alleed fuliseen ah taasu alla rabaayo taas alla gaadhayso alla agtiisa idinku anfacaysa wa qaala tacaalaa قل in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu allah waxaad ku dhahdaa haddaad qarisaan waxa laabtiinna ku jira iyo haddaad muujisaanba alla waa ogaanaya alla wax ka qarsooni ma jiro marka niyo xun qofka iyo niyo wanaagsan qofka alla waa ogyahay xadiidka ugu horeeya marka wacan amiiri اlmu'miniina abi xafsin cumar bni اlkhaaab ibni nufayl bni cabdilcuza bni riyaax ibni cabdillaahi bni qurd ibn razaax ibn cadiy ibn kacb ibn lu-y ibn haalibin alqurashiyi alcadawiy radia allahu canhu waa cumar ibn khaaab radiallahu canhu saxaabiga xadiidka wariyey abtirkiisii weeyaan iyo kunyadiisii iyo laqabkiisii marka mxua qabiiladiisa bani cadiy baa la dhihi jiray cadiy ibna kacb kacbigaas kaga soo dhacaa nebiga alayh salatu wasalaam iyo isagu iskaga soo dhacaan marka waxoogaa buu ka durugsan yahay nebiga alayh salaatu wasalaam qaala cumar wuxuu yidhi radiyallahu canhu samictu rasuula اllahi sala allau alيyh wali slam yaquul rasuulka allaan maqlay isagoo oo leh inama alacmaalu binniyaat camaladu waxay uu ku xidhan yihiin niyooyinka niyadana waxaa la yidhaahaa waxaa qofka ulajeedada ulajeedada camalkan uu ka leeyahay waxankada uu u sameeyey inuu camalkii ku xidhan yahay oo hadday ulajeedadiisii fiican tahayna camalkiina waa fiican yahay haddii ulajeedadii xun tahayse camalkii inkastaba ha fiicnaadee waa xumaanaya camal waliba marka ulajeedada laga leeyahay ayuu ku xidhan yahay laakiin bishardi waa inuu camalkaas camal sharciya uu yahay hadduu camalkii aanu sharci aanu ahayn oo uu xun yahay muxuu ahaye niyo wanaagsan baan ka leeyahay taas isagu kuma noqonayo laakiin camalkii isagu sharciga ahaa ee fiicnaa ayaa niyadiisii hadday fiicnaatana mid lagu ajrisiinaya noqonaya haddii kalena mid uu kuba dembaabaya noqonaya wainamaa likulli mri'in maa nawaa qof walbabana wuxuu leeyahay wixii uu niyeystay inbuu leeyahay camalkaas wuxuu ka niyeystay ayuu leeyahay faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi markuu guud ahaan marka sidaa u sheegay nebiga calayhi isalaatu wasalaam inuu camal walbaba waxa looga ulajeedada laga fiirinayo qof walibana wixii uu niyeystay uu leeyahay yu camallada ka mida ayuu ku caddaynayaaoo ah hijradii ah sababkuna waxay ahayd arrin dhacday buu kolkaa ka hadlaayay oo waxaa jiray nin la dhihi jiray muhaajir umuqays la dhihi jiray oo isaga oo maka la joogo ayuu haweeney umuqays la dhihi jiray buu guur ula hadlay haweeneyduna kolkaas waxay isu diyaarinaysay inay hijrooto madiine ay aado markiiba arrinta u sheegto waxay tidhi halkan anigu kuma guursanaya madiinaan u socdaaye hadeed madiine ay ku timaado waa ku guursanaya markaasuu ninkii ee soo hijrooda haweenaydii idin uu ku guursaday kolkuu arrintaa ka war helay buu nebiga alayh isalaatu wasalaam marka uu isagoo ummaddiisa baraya camalka ay samaynayaan inay dar alla un u sameeyaan ayuu arrintan arrintantada ku khudbeeyey markaasu wuxuu yidhi qofkay hijradiisu tahay ila allahi wa rasuulihi xag alle iyo xag rasuulkiisa qofka ay tahay ee dar alle iyo xagga rasuulka usoo hijrooday fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi hijradiisu waxaa u dhacday xag alle xag rasuulba u dhacdo mid la aqbalo bay noqotay oo ajruu ka helayo waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha qofka ay tahay hijradiisu adduunye uu helayo aw imra'atin yankixuha ama haweenay uu guursanayo haweenaydii isagoo ay ka mid tahay adduunyadii ay ka mid tahay yuu gaar iyada marka u magac dhabay markaas taasoo kalena waxaa lagu magacaabaa cafulcaam cafulkhaasi cala alcaam adduunyadii bay soo gelaysa gaarna waa loo sheegay sababtuna marka waxay tahay ahmiyada ay haweenku adduunyada inteeda kale ka leeyihiin iyo iyada oo waaqicadii kolkaa dhacday mxuah ehm, ku saabsanayd haween haweenay uu guursanaya daraaddeed qofkii usoo hijrooday fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisu waxa u dhacday wixii usoo xaggiisa u soo hijrooday oo hadduu haweenay daraaddeed usoo oo beledkii gaalada uu uga yimid ee beledka islaamka usoo aaday aad gabadh ka soo guursatidna qof guurdoonuu noqonayaa aad ka shaqaysatid hadduu usoo aadayna qof muxuu wuxuu noqonayaa ganacsataa ah buu noqonayaa mooyaane qof muhaajiro hijradii ajrigeedii helaya ma aha mutafaqun calaa sixatihi xadiidkan kada waa mid la isku wada waafaqay saxiixnimadiisa la isku waafaqay rawaahu waxaana wariyey imaam almuxadisiin abu cabdillaahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn mugiira ibn bardisba aljucfiy albuhaariy radia allahu canhu albuhaari baa wariyey marka bukhaari buu abtirinayaayo kunyadiisu waa abu cabdillaah magaciisuna waa moxamed ibn بن ibn ibrahim ibn اlmugiira ibnu bardisbah ninkaas muxuu aha bardisbah la yidhaha isagoo nin majuusiya buu ahaa habayaalkii ninka soo islaamay ugu horreeyey wuxuu ahaa ninkaas la yidhaha almugiira ibnu bardisbah aljucfi qabiila yamaneedoo jucfa la yidhaha baa loo nisbeynayaa qabiiladaasna isagu kama dhalanin ee nin cajamiya buu ahaa ee sababka loogu nisbeynayo baa waxaa weeyaan ninka almugiira ibnu bardisbah aan ayaa waxaa soo islaamiyey nin alyamani jucfi la dhihi jiray oo qabiilada yamaneed ee jucfaa ka dhashay marka mawli uu ahaa walaal lislaam iyo u ahaa albukhaari nisba ilaa bukhara balka bukhaara la yidhaaho ee jumhuuriyadan uzbekistan la yidhaaho ku yaala kaasuu muxuu ahaye uu ku dhashay wuxuuna ku dhintay beled kale oo samarqandi la yidhaaho ayuu isagoo goortii dambe ku dhintay qaryo yaroo afartankii la yidhaaho ku dhintay radia allahu canhu wa abulxusein muslim ibn اlxajaaj ibni muslim alqushayriyi naysaburi alqushayri waa nisba ilaa qushayr qabiilo qushayr la yidhaho bani qushayr la yidhaaho naysaburna waa beled iiraan ku yaalla oo oo beledku ku dhashay ah marka isagu wuxuu ahaa nin carbeed buu ahaa alimaamu muslim radia allahu canhu a'imada lixda ahee kutubaha umahaatu sitiga lahaana waxaa muslimka waxaa ka ahaa carab ka ahaa isaga iyo abu daawuud radi allahu canhuma fii saxiixayhima ayay ku wariyeen aladayni huma asaxu lkutub almusanafa kutubaha la alifa oo dhan ugu saxiixsan xadiidkan kada alimaamu nawowi wuxuu sheegay culamaau salaf inay jeclaayeen wax alla wixii ay samaynayaan oo dhan iyo wixii ay alifayaanba inay isaga ku bilaabaan si ay ikhlaaska dadka ugu buubaabiyaan وعn أm الmؤminiina أmi cabdاللaahi caaئiشhaةa radي allahu canha um اlmؤminiin mu'miniinta hooyadood ilaa haweenka nebiga ka mid ahayd haweenka nebigana waa ka la yidhi النabiyu أwlىa bاlmؤminiina min أnfusihim وأزwaaجuhu أmahaatuhum umu cabdillaahi iyadana waxaa loo waa kunyadeeda oo wiilkay walaashay dasho cabdullahi bni zubayr ah radia allahu canhum ayaa loogu magac daray loogu kunyooday caaisha binta abibakr sidiiq radia allahu canhuma weeyaan qaalat qaala rasuulu llahi sala allau alayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi yaqzuu jayshun ilkacba jeysh baa kacbada ku soo duuli doona oo nin quraysheed oo qabsaday maka qabsaday ayay inay ka saaraan rabaan oo la dagaalamaan oo ula tartamaya madaxtooyadooda oo markaasay jeysh u soo diri doonaan fa idaa kaanuu bibaydaa'a min alard marka ay joogaan meel laba degaan oo dhulka ka mida ah, yaa yuqsafu lala goynayaa dhulka biawalihim wa aakhirihim kooda ah koodii hore iyo koodii dambaba yani dhammaantood leanna riwaaya waxay dhahdaa walam yanjuca ah, ah, awsatuhum koodii dhexna ma nabadgelaya dhulka lala goynaya baydaa marka la yidhaaho aan al aan loo yeelin meel alla meeshii lama degaan oo dhaniba baydaa baa la yidhaha yani meel waxaa ka mid tahay xijad soomaalida ay tiraah oo kale meel lagu halaagsano ma haddii la yidhaha albaydaa oo al loo yeero waa meel mucayana magaceed weeyaan oo dilxulayfa meel ku dhow madiina agteeda ah yaa albaydaa la yidhaahaa qaalat caaisha waxay tidhi qultu waxaan yaa rasuul allah kayfa yuqsafu biawalihim wa aakhirihim see dhulka loola goynayaa kooda hore iyo kooda dambaba wa fiihim aswaaquhum iyagoo ay ku dhex jiraan ay ku jiraan suuqyaalkooda aswaaq waa jamcu suuq yani waxaa weeyaan dad badeecad wato oo badeecadda inay ka iibsadaan uun ula socda iyo kuwa shaqaalo ahoo inay u adadeegaan oo wax ka helaan ula socda iyo kuwa awrka kiraysan waxaasay ku jiraan iyo man laysa minhum dad aan iyagaba ku jirinoo jidka una ay ku kulmeen si ay riwaaya kala caddayso oo min aariiqa yajmacu nnaas dhahaysa dad sidaa isugu jira sidee loo wada halaagayaa ma inta un la halaago muxuu ahaaye inta soo duushay ee niyadaa ku socoto maan la halaago sidee dadkaasoo dhan loo wada halaagaya allana waxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wasra uqraa umu lmu'miniin radia allahu canha waxay ahayd qof aadna cilmiga u jecel aadna u caqli badan u fahma badan ba ahayd marka aadna marka ugu dhiiran wax alla wixay ka ishkaal gal oo dhan ba nebiga calayh isalaatu wasalaam ayay weydiin jirtay marka istidaax ahaan bay u weydiin jirtay ictiraad ma aha qaala markaasu wuxuu yidhi yuqsafu biawalihim wa aakhirihim uma yubcahuuna calaa niyaatihim koodii hore iyo kooda dambeba dhulkaa lala goynayaa yani halkaasay ku wada halaagsamayaan hadhowna waxaa lagu soo bixinayaa niyadoodii baa lagu soo qof walba niyadiisa kii ganacsataa ganacsad isagoo ah kii xaj iyo ama cumro u socday isagoo xaaji ama muctamir ah kii qaazi ahaa isagoo oo duulaan ku soc qof walbaba wuxuu ah baa lagu soo bixinaya qofka siduu ku dhintay iyo niyadiisii baa lagu soo bixinaya marka dad meel kuwada halaagsamay ayaa qaar lagu soo bixinaya iyaga oo niyo wanaagsan ay ku dhinteen ahluljanna ay noqonayaan qaarna ahlunaar ay noqonayaan ehm, <clears throat> niyadaas baana marka arrinta ay eh, ku kala duwanaadeen qof waliya niyadiisa weya muttafaqun calayhi wahada hada lafdu lbukhaariy marka xadiidkan kadu wuxuu fasirayaa aayadda walaa taziru waasiratun wasra ukhraa aayaddaasuu fasirayaa mooyaane ma caaridayo oo wuxuu ku fasirayaayo inay tahay muxuu ahaa arrintaasu ay tahay xagga aakhiro iyo ajrigeeda wixii ku saabsan iyo xagga cuquubaadka lagu fulinayo ee muxuu ahay tacaasiirta iyo qisaasta iyo maxaa ahayday ee xuduudda iyo aan qofna qof kale loo qabanayn amaa masaa'ibta adduunyada ka dhacaysa masaa'ibta adduunyada ka dhacaysa ee dadka qaarkood fisqiga iyo fujuurka iyo waxyaalaha ay sameeyeen sababtiisa ku dhacaysa taas iyadoo caan bay noqonaysaa sida abaaraha iyo cudurrada xunxun iyo dhulgariirada iyo fayadaanaadka iyo colaadda iyo dadka inta faasiqiintaha keliya ku koobnaan mayse markay musiiba eh, muxuaha ku dhacdo intii mujrimiinta ahayd iyo intii kaleba way way wada keenaysaa وعn caaئiشhaةa رadي الlه عanهa qaalat qala النabiyu slى الlه عalيه wali وsلم nebigaa wuxuu yidhi laa hiجraةa baعda الفتحi walakin جihaad وniية وإida اsتنfirtum faاnfiruu mutafaq عalayh laa jihaada laa hijrata hijra ma jirto hijro ma jirto hijro waxaa la yidhaahaa tagitaanka laga tago beled gaalaad laga tago beled islaam la aado bacda alfatx yani fatx maka maka qabsashadeeda dabadeed hijra ma jirto waxaa jira marka xadiid daahirkiisa inuu ka caaridayo loo maleeyo oo dhahaysa ee dhahaya inay hijradu ay daa'im ay tahay intii gaalo lala dagaalamayaba hijra ayna go-aynin marka labadaa xadiidna say isu waafaqayaan waxaa weeyaan hijrada hadda la sheegayaa hijrada oo dhan ma wada aha ee waa hijra min maka hijradii maka laga soo hijroonayey bay way ku dhacay lana beled islaam bay noqday madiina loo soo hijroon jiray amaa dadkii ay qabsato xaaladii dadkii ahlumaka ee muslimiinta haysatay oo kale oo beled gaalaad oo ayna diintooda la jahri karin oo ayna se alla uu amray ugu dhaqmi karin joogaba hijradii way iyagoo u taagan tahay walaakin jihaadun waniya waxaase jira jihaad iyo niyad baa jirta jihaad la niyoodo iyo niyad ah, jihaadka oo loo baxayo iyo niyad wanaagsan wa-idaa stunfirtum markii gurmad la idinka dalbo oo soo baxo jihaad usoo baxa la idin yidhaaba fanfiruu soo bax oo soo gurmada marka qofkii jihaad idinku yeedhaba soo raaca qofkaasu yuu yahay dadkuu ka leeyahay qoladee buu yahay muxuu isagu yahay wargaala la dagaalamay warna soo bixiya qofkii idin yidhaahaba soo raaca wa macnaahu xadiidkan macnihiisu waxaa weeyaan laa hijrata min maka hijro maka laga soo hijroodaayo ma jiro liannahaa saarat daara islaam beled islaam bay noqotay oo wixii awal hore looga soo hijroonayey way ka baxday xadiidkana waa muttafaq calayh وعn أbي cabdاللahi jaaبir بn cabdالlahi الأnصاrي radي allahu canهuma qaal kuna maca النabiyi slى الlaه عalيه wsلم fii غazاة rasuulka alla iyaan la jiray fii غazaatin غazaa iyo غazw iyo gazwa inta waa isku wada mid waa duulaanka qazwaasuna waa imaan doona inuu ahaa qazwatu tabuuq qazawaadkii nabiga alay sala sl midii ugu dambeysay fa qaala markaasu wuxuu yidhi inna bilmadiinati la rijaalan madiina waxaa jooga niman maa sirtum aydaan soconin masiiran meel la socda aydaan soconin walaa qatactum aydaan goynin waadiyan togna aydaan goynin ilaa kaanuu macakum way idinla jireenuun niman madiina jooga ayaa meeshaad martaan oo dhan baa idinla maray togii aad goysaan oo dhan baa idinla gooyey xabasahum lmaradu jiraa reebtay jiraa reebtay oo iyagu niyay lahaayeen oo waa idin soo raaci lahaayeen laakiin way u suurageli weyday marka niyadoodiiba iyagana allow taxgeliyey oo oh, dadkii jihaadka ka qayb galay ayay la ajri noqdeen niyadaa marka sidaa u gashay wa fii riwaayatin ilaa sharakuukum fi اljri halkay riwaayadii hore ay ka lahayd way idinla jiraan ay tan waxay ka leedahay waxay idinla wadaagsanayaan ajri idinla wadaagsanayaan marka maciyadaas hay-ad tan riwadan ay fasiraysa maciyadaa waxa laga wado bijismihim ayay nagula jiraanoo nala socdaan ma aha qalbigay nagala jiraan marka ajrigi bay nala wadaagsadeen rawaahu muslim wa rawaahu albukhaariyu can anas xadiidkan oo kale marka muttafaq calayhi lama yidhaaho kol haddii labadii saxaabi kala duwan yihiin kuwa muslim ka wariyay iyo kuwa bukhaari ka wariyey waa kala duwan yihiinoo muslimna jaabir buu ka wariyey bukhaarina wuxuu ka wariyey anas radia allahu canhuma can anasi radi allahu canhu qaala rajacnaa min aswati tabuukin min gaswati tabuuka waxaan ka soo noqonnay dagaalkii tabuuk baan ka soo noqonnay maca nabiyi sala allau alay slam nabiga la jirkiisa faqaala markaasuu yuri kolkii la noqday way marka hadalkaa leeyahay ina aqwaaman khalfanaa niman gadaasheenna ah bilmadiina madiina ku hadhay maa salaknaa shicban ma aynaan qaadin gol meesha labada buurood u dhaxaysa laabadka a la yidhaahaa shicbi la yidhaahaa waa hoos dhaban tahay amaa shacb marka la yidhaaho shacbi marka la yidhaaho dilaaca weelkii wixii lamida meeshuu ka dilaacsan yahay shacbi waa la yidhaahaa qabiilada weynna shacbi waa la yidhaahaa dadka faraha badan walaa waadiyan togna ma aydaan xulin ilaa wahum macanaa wa inala jiraanuun xabasahum اlcudru cudur baana reebay cudur baa reebay nimankaas marka eh, marad baa reebay tanaa ka caamsan eh, cudurkaasu marka marad buu noqon karaa daxweyne buu noqon karaa naafe iyo maxaa dima la-aan buu noqon karaa indhala-aan gaadiid la-aan cudur baa reebay xadiidkankadu markaa waa uu soo noqon doonaayo wuxuu ku imaan doonaa lambarkiisa isagoo u yahay kun iyo saddex boqol afartan iyo laba wacan abi yaziida macn bni yaziid bn alaknas radia allahu canhum wahum wahuwa ninkaas la yidhaaho macn wa abuuhu iyo aabbihi yaziid waa jadduhu iyo awowgii alakhnasheba saxaabiyuun ridwan ullahi alay saddexduba waa saxaabiyiin saas buu leeyahay radي allahu canhum qaala kaana abii yaziidu wuxuu ahaa aabbahaygii yaziid ahaabaa wuxuu ahaa akhraja danaaniira dinaaruu soo bixiyey oo guri kala soo baxay yatasadaqu biha uu sadaqaysanayo fawadacahaa cinda rajulin fi lmasjidi wuxuu dhigay nin oo masjidka ku jira agtiisuu dhigay oo uu wakiil uga dhigto oo wuxuu yidhi qofkii baahaneed aragtay ku yimaada si fa ji'tu waan imid faأkhadtuhaa waan qaatay faataytuhu bihaa waanu la imid intaan u tagay ninkii oon idhi adeer mustaxaq baan ku ahay si lacagtii sidaasa ninkaas uu kuu dhiibay oo i siiyey ayaan aabba ula imid oon idhi marka abbow lacagtii aad ninkii u dhiibtay anaa soo qaatay faqaala markaasu wuxuu yidhi wallaahi maa iyaaka aradtu adig kulama jeedin adig jeedin waxay la noqotay ninkaas la yidhaaho yaziid ibn alaknas radia allahu canhu wuxuu wiilkiisu qaatay inuu wuxuu naftiisa uu qaatay oo kale oo la mid yaho ana sadaqa u noqonayn markaasu adig kulama qasaynine oo adig kugulama eexanine dadka kale ajaanibta muslimiinta kale aan ula jeeday faqaasamtuhu ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wali wslam waxaan kula soo dacwooday rasuulka alla sal l slm baan isula nimid oo kula dacwiyey marka arrintan oo kale oo qofku xaqiisa uu sheeganayo xaqiisa uu caddaysanayo caaqnima ma keenayso wuxuu marka mutay buu aabbihii rabaa inuu ka qaado markaasuna abba waan xaq baan u leeyahay muxua iidda marka kolkaasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam uu leeyahay fa qaala markaasu wuxuu yidhi nabiga alay slat marka arrintii loogu warramay laka maa nawaytu maa nawayta yaa yaziid walaka maa akhadta yaa macan yaziidoo adigu wixii aad niyeysatay baad leedahay haddaad sadaqo kolxula niyeysatay sadaqada waa leed oodan wiilkaaga ula axanina qofka muslim ahoo aataba aad kaga raalli ahaan lahayd waad leedahay sadaqadaadi waad kuu jirtaa walaka maa akhadta yaa macnu adna waxaad qaadatay baad leedahay macnu waa ku xalaal adiguna rawahu albukhaariy marka qofkan kada niyadiisii isagoo u malaynaya inaan looba aqbalin oo ayna sadaqo u noqonin bay niyadiisa sababteedii sadaqo ugu noqotay wa can abi isxaaqa sacd bni abi waqaas abu waqaasna waxaa la dhihi jiray malik ibni uhayb ibni cabdimanaaf ibni zuhra cabdimanaafkaas inay isugu yimaadaan nebiga alayh salaatu wasalaam hooyadii isugu yimaadaan marka sacd ibni abuqaas awowgiis oo uhayb ibni cabdimanaafa ah iyo aamina oo aabbaheed oo wahb ibni cabdimanaaf ah ayaa walaalo ahaa ibni kilaab ibni mura khilaafkaasuna kaga soo dhaca nebiga alay slm agga adkirka kaga soo dhaca agga hooyadiina xagga hooyada u dhow yahay marka ibn murata bn kacb ibn luayin alqurashiyi zuhriyi radia allahu canhu axad alcashara amashhuuda lahum almashhuudi lahum biljanna ee ka ahaa tobankii jannada looga marakacay nebiga alay slam uga marakacay cashara mubashariina la yidhaaho tobankaa keliya ma ahayn inta saxaabada janno loogu bishaareeyey laakiin tobankaas iyaga hal xadiid baa lagu taxay marka sidaas iyaga loogu magacaaba alcashara almubashariin bijanna radia allahu canhum qaala sacdi wuxuu yidhi radia allahu canhu ja'anii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama yacuudunii rasuulka alla ii yimid isagoo i booqanaya caama xajat lwadaac sanadkii xajat lwadaac ee sanadkii tobnaad ee hijriga dhammaadkiisii ahaa min wajacin ishtada bi jiro igu dhaqaatay aadii qabatay jiradaasna wadna xanuun baa ahayd wadnaha laga qabtay isagoo maka la joogo kolkii xajkii la gutay marka isagoo booqanayu u yimid nabigu calayh isalaatu wasalaam faqultu markaasaan waxu uhi yaa rasuul allah innii qad balaga bii min alwajaci maa taraa aniga xanuunku wuxuu iga gaadhay halka aad arkayso aad arkayso xanuunku ihayaa wa ana duu maalin nin maal lena waan ahay maal baan leehay maal qaban buu kolkaa noqday laakiin waxaan arki doonnaa xadiis soo socota ku arki doonnaa rafaadkii iyo dhibaatadii ku soo maray markii hore goortii dambese marka alla muxuu ahayey oo u nicmeeyo durbo wuu maalaystay walaa yariunii ila bnatun li hal gabadha mooye wax kaloo dhexlina malihi hal gabarh kolka ala laakiin goor dambe uu sii cumriyey wiilal iyo gabdho badanba waa yeeshay inuu dhimanayo markii isu maleeyey markaasu wuxuu leeyahay maal badanna waa leeyahay ubadna hal gabadhaan ka leeyahay afa atasadaqu bihuluhayn maali ee maalkayga laba daloolkii ma sadaqaystaa saddex intaan u qaybiya laba dalool ma sadaqaystaa qaala laa maya qaala fashatru yaa rasuula allah nusna yaa rasuula allah qaala laa maya qaala fahuluhu qultu fahuluhu huluna yaa rasuula allah qaala ahuluhu wahuluhu kahiir hulufka ulukuna waa badan yahay aw kabiirku waa weyn yahay yani aثuluثu jacis uludku waa bannaan yahay uluna waxaa la yidhaha wax saddex meelood loo dhigay hal meeloo ka midaa la yidhaaha marka ulud inaad dardaaranto waa ku bannaan tahay weliba waa badan tahay yani ama waa weyntahay bu yani marka wuxuu tusaalaynaya inuu ka yareeyo baa fiican uludka ugu badan wax la daardaarmayo laakiin in laga yareeyo inay fiican tahay bu kolku waa wen yahay leeyahayna uu tusaalaynaya sida ibn cabaas radi allahu canhuma uu yahay abu bakr sidiqna radiallahu anhu waxaaba laga sheegay inuu inuu isagu dardaarmay kolkuu dhimanayay khumus u dardaarmay innaka an tadara warahataka adugu inaad ka tagto dhaxaltooyadaada agniyaa'a iyagoo maalqabeena yaa khayrun ka fiican min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo saboolla ah yatakafafuuna annaasa oo dadka gacma hoos oorsanaya iyagoo gacmaha hoorsanaya war caruurtii ilmo hebel ahayd akoonta halloo halloo muxuu ahaa qaran halloo guro leeyahay waxaa kaaga fiican carruurtaadii oo asturan oo wax ku filan aada uga tagtay inaad ka tagtaa kaayaa ka fiican wa innaka lan lan tunfiqa adiguna ma bixinaysid nafaqatan masruuf ma bixinaysid tabtagii biha wajha allah aada dar alle ula jeedo ilaa ujirta calayha waa laga ajrisiinayaa xataa maa tajcalu fii fi imra'atika xataa waxa aada haweenaydeeda afkeeda gelinaysa kulay ku tahay waxay haweenaydeeda cunaysa kulay ku tahay waa laga ajrisa waxaada la dartar ku baxaysaba carruurtaadu waxay cuna dad badan baa laga yaabaa inay u haystaan waxay guryahooda ku masruuftaan inayna sadaqa ahayn waana sadaqada ugu wanaagsan weeyaan qaala sacdi baa wuxuu yidhi faqultu yaa rasuula allah ukhallafu bacda asxaabi miyaa la i reebayaa asxaabtayda dabadeed yani ragga asxaabta kolkuu hadalkaa nebigu alayh salaatu salaam uu yidhi ee wax alla wixii nafaqe aad bixisaba waa laga ajirsiinayaa yuu sacdi marka wuxuu fahmay in cabsidii baa ka baad inuu ka baqaayayo inuu noolaanayo cumriyayo leanna hadduu hadda dhimanayo nafaqo u bixinayo uma suuro gashay markaasu wuxuu weydiinayaa kolkuu cumriyo inuu asxaabtiisii isku cayniga ahaa ee inay rufaqadiisa isjeclaayeen inuu ka dam ka geeri dambeynayo oo jiilal dambe oo aan isdabci garanayni inuu kusoo hadhay arrintaas oo kalena marka qofka naftiisa waa ku culusahay raggiis yaqaaneen marka uu dhammaado ee dad jiil dambe oo aan lastabci aqoonin oo lasfahmaynin oo uu ku soo dhexaro qariib buu noqonaya sidana shaacira baa wuxuu yidhi idaa dahaba alqarnu aladii anta fiihimu wakhulifta fii mxua fii qarnin faanta qariibu xataa carruurtaadii ubadkaagii hadday yihiin qariib baad ku tahay oo markaas qaynigaaga markuu dhammaado waxaad sheekada kuu qabatay iyo waxa aad weydo waa cicdoonaysaa marka taas ka fakeraya markaasuu yidhi ma miyaa ka geeri dambaynaya asxaabtayda qaala markaasuu wuxuu yidhi innaka lan tukhallafa fatacmala camalan tabtagii bihi wajha allah ila sdadta bihi darajatan warifa adiga laguma reebayo oo markaasna aad camal fasho camal aad daral ula jeedo ilaa darajo iyo sarrayn baad ku koraysan waxba ku yeelmaysa haddaad ka dambayso haddaad raggaaga ka geeri dambayso wax ay kuu dhimaysaa ma jirto leanna cumrigaa u kordhayaa waxa la wixii aad baxsataba wa ajri kuu socda waxbaa ka badan walacallaka an tukhalla waxaana suurowda in lagu reebo oo aada cumrido oo raggaagii ka geeri dambayso xataa yantafica bika aqwaamun ilaa dad ay kugu intifaacaan oo yudarra bika aakharuun kuwo kalena ay kugu dhiboodaan muslimiintuna aada nafci u soo hoyso gaaladana dhibaato aada u geysato marka taasuna way dhacday oo sacdi radiallahu canhu wuxuu ka mid ahaa raggii quwaadda ahaa ee hogaaminayey jihaadkii laga galay ciraaq iyo faris laga galay buu ahaa macrakadii faasilada ahayd ee macrakatulqaadisiya loo yaqaano ninka jeiشhka madaxda ka ah hogaaminayay buu ahaa ninka madaa-inu kisra qabsaday ee iwaanu kisra qasrigii weynaa ee kisra ee iwaanu kisra la dhihi jiray ama abyadu lmadaa'in la dhihi jiray qabsaday ee salaadii ugu horreysay ku tukaday ayuu ahaa radia allahu canhu marka dawlana waa riday dawlana waa dhisay allahuma amdi liasxaabii hijratahum walaa tarudahum calaa acqaabihim allow asxaabtayda hijradoodii uu meelmariyo eh, cirbahoodii gadaal ha u soo celinin yacnii raggii muhaajiriinta muu nebiga alay slam wuxuu necbaa makadii ay ka soo hijroodeen inay ku dhintaan wuu necbaa inay degaanna waa u diidi jirayba oo wuxuuba u xadiday kolkay soo xajaan ama soo cumraystaan saddex beri wax ka badan inayna joogin taasna xadiid soo socda oo xadiidka cumar ah, baa lamid noqonayo oo wuxuu jeclaa nebiga alay slam qofku wuxuu dar alla u huray inuu sida uga maqnaado cumar ugu diidi doono wuxuu faras ku sadaqaystay inuu iibsada kole ku tahay ugu diidayo marka waddankoodii ay dar alle ugu hijroodeen inay ku soo noqdaan oy degaan waa u diidi jiray inay ku dhintaanna waa waa u necbaysan jiray waa ka nexi jiray alla uuna sacdi iyo keyrkii toona ku dhimanin beledkooda ay ka hijroodeen laakin ilbaa'isu sacd bnu khawla miskiinkuse waa sacd ibnu khawla sacd ibnu khawlata alcaamiri radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ahaa makuuna ku dhintay yarfici lahu rasuulu llah sal sl rasuulka alle wuxuu ugu calaacalayaa an maata bimaka inuu maka ku dhintay maka ma qabla alhijra ku dhintay mise bacda alhijra ku dhintay khilaafaadbaa ku jir jira laakiin waxau ogtahay inuu bacda alhijra leanno mxuu ahaa wuxuu ugu calacalayaa waxa weeyaan inayn hijradiis u taal noqonin oo hijradiis naaqis ka noqon xadiidkanuna waa muttafaq calayhi waana wuxuuna kusoo soo noqon doonaa sagaal boqol iyo shan iyo toban isagoo lambarkiisu yahay buu soo noqon doonaa insha allah haddana markuu meeshuu ka soo gelaya xadiidkan waxaa weeyaan wuxuu le laba meelood ayuu ku sheegay oo wuxuu le waxay nafaqe aad bixisaba ee dar alla ula jeedan niyada marka weeyaan waa laga ajirsiinaya marka kalena wuxuu yidhi haddii aad cumrido wax alla wixii camal ee samaystay ee tabtaqi bihi wajha allah marka wixii camalahoo dhan waxaa waa inay niyadaas ka maqnaan wacan abi hurayrata cabdiraxmaan bni skrin radia allahu canhu abu hurayra hurayra waa tasqiiru hira bisada ayaa hira layda marka bisada haddii la tasqiiriyo bisa yar halkii laga dhihi lahaa hurayra ayaa la dhahaa nidaamkaasay leedahay carabi buu magaciisana cabdiraxmaan ibni skrin اdowsi ayaa la dhihi jiray radi allahu canhu qaala qaala rasuululah lah sal ly slam in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum alla ma fiirinayo jirhkiinna iyo suuradiinna midna ma fiirinayo yani alla dan kamale weeyaanu idinkuma qiimaynayo oo idinkuma ajirsiinayo siinayo sida eh, buuraan iyo dheerar iyo xoogbadni iyo caddaan iyo qurux iyo foolxume iyo waxaas idinkuma fiirsanayo walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum wuxuusan fiirinayaa uun qalbigiina iyo camalkiina qofkii camal wanaagsan ee qalbi wanaagsan kaasuu alla jecel yahay alla u dhow xadiidkuna waa muttafaq calayh marka wuu isku daray quluubikum wa acmaalikum marka waxa weeyaan haddii qalbigii qofku uu fiican yahay lakiin camal aanu lahayn kolka marka waxaa weeyaan hadduu horta qalbigii fiican yahay camalkii waaba imanaya wadaruub siduu mxuahay <clears throat> shaacirka uu <coughs> waidaa xallat ilhidaayatu qalban nashatat fi lcibaadati alacdaa laakiin dad baa waxay ku andacoodaan marka cibaado la-aanta lagu canaanta ee la yidha warmaa salaada tukatid oo maa ka yeeshid wuxuu yidhaah alla qalbigaygu fiirsan anu qalbigagu waa wanaagsan yahay anuu niyadaydu maxn laakiin hadday niyadiisu fiican tahay qalbigiisu waa hadday niyadiisu fiican tahay camalkiisaa fiicnaan la beenti waayo kaasoo kale marka xadiidkana ku beeninaya alla camalkiina iyo qalbigiinu fiirinaya waa labadaasna waa kala maarmaan waxaa weeyaan xadiidkanuna rawaahu muslim وعn abi muسى cabdاللahi bni qaysin الأشcariي radي allahu canhu qaala su-ila rasuulu الlahi sal ly slm rasuulka allah waxaa la su'aalay can الrajuli yuqaatilu shajaacatan ninka u dagaalamaya geesinimo nin baa dagaalamaya wuxuu u dagaalamaya waa geesi ma cabsanayo oo markuu meel lagu dagaalamaya arkaba waa iska gelaya hiwaayu u leeyahay dagaalka wa yuqaatilu xamiyatan qof baa wuxuu u dagaalamayaa ficilo yaan tolkaa la jebinin wax kale u dagaalama tolkaa u heli mooyaane niyo kale uu ka leeyahay gaalada ha la jebiyo gaalihii muslim meelay ku dagaalamayaan wey haddama waxaa laga hadlayaa wuxuu u dagaalamayaa muxuu ahaaye qabiil ahaan buu u dagaalamayaa iyo jinsi ahaan iyo uma dagaalama dar alle iyo diinta alle noolaynteeda iyo wa yuqaatilu riyaa'an midna wuxuu u dagaalamayaa istustus ha lagu ammaano bilad ha lagu siiyo jornaalka ha lagu soo qoro bilada geesnimada aad qaadatid qofna saas u dagaalamayaa ayu dalika fi sabiili اllah intaa midkoodeebaa fii sabiili اllahi ah dadka niyaadkaa kala gadisan bay u dagaalamaan markay dagaalamayaane keeba fii sabiili اllahi qaar baa xoolaad iyo haniime iyo u dagaalamaya faqaala rasuulu اllahi sal l slm markaasuu rasuulka alle soo arrinta soo koobayo wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimat ullahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illah qofkii u dagaalama diinta alla ha noqoto midda sarraysa oo diinta alla yaan laga sarraynin oo gaaladu yayna xukumin muslimiinta ka sarraynin qofkii saa u dagaalama kaasun baa fii sabiili illahi ah muttafaqun calayhi xadiidkana waa soo noqon doonaa kun iyo saddex boqol afartan iyo saddex lambarka abuu ku soo noqon doonaa وعn abi bakra nufayc bn اlxaariث الthaqفi radي allahu canhu abu bakra saxaabigaa la yidhaaho abu bakr baa inay dadku isku qaldaan laga yaabo abu bakr ma ah oo abu bakra abu bakra bakrada baasha la yidhaahno waa cajalada cajalada ceelasha iyo wadaanteeda lagu soo shubo taasaa bakra la yidhaahaa marka waxaa loogu bixiyey saxaabigan abu bakra loogu bixiyey waxay ahayd xisaarkee daa'if markii lagu jiray ayuu nebiga alayhi salatu sla taa'ifna marka waxay lahayd qalcado xoog badan oo loo mari waayo bay lahayd baa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nido ku bixiyey qof alla qofkii addoonahee soo baxsadaaba inuu xor yahay marka abubakrana radiallahu canhu wuxuu ka mid ahaa dadkii la addoonsan jiray buu ka mid ahaa markaasuu intuu xadhig kusoo xidhay cajalad kusoo xidhay buu derbigii sida iskaga soo lalmiyey oo sidaa kusoo baxsaday markaasuu xoreeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu islaamay magaciisana marka waxaa la dhihi jiray nufaac ibn اlxaariث athaqafi qabiilada thaqiif la yidhaaho ee daa'if degi jirtay ayuu ka dhashay wuxuuna ahaa marka mawla rasul lah sl sl nabiga alayh الsalaatu wasalaam dadkii uu xoreeyey iyo khaadimiintiisii buu ka mid ahaa radia allahu canhu qaal rasuulka allaan maqlay oo leh ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa markay iskala hor yimaadaan laba muslim sayfahooda laba kooxoodo muslimiin ama laba qof oo muslimiina seefahooda iskala hor yimaadaan seefahana yani waxaa laga wadaa hubka lagu dagaalamayay ama seefaha aadama xabad ha aadama warma aadama dhagxa faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar ka dilay iyo ka wax dilayba waa isla ahlunaar wey labaaduba ahlunaar bay ku jiraan qultu markaasaan odha yaa rasuula allah haada alqaatilu kan kada wax dilay xukmu waadix yani kan kada wax dilay isaga garanay oo ahlu naar wuxuu ku noqday fahamni famaa baalu lmaqtuul muxuu yahay kaad la dilay xaalkiisa muxuu ahlu naar ku noqday isagaaba la dilaye qaala markaasu wuxuu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi wuxuu ku dadaalayay inuu dilo qofkaas waa laga xoog roonaaday mooyaane isaguna wax dil buu lahaa marka niyadiisa ku naargalay isaguna kana buu ku naargalay iyo niyadiisi wada jira kana ficilk niyadiisii ayuu ku naargalay idan tabartiisi waa la yimid oon laga tabaroonaaday mooyaane xadiidkuna muttafaqun caleyhi weeyaan xadiidkuna qisuu lahaa oo qisadu waxay ahayd markii uu dhacayay dagaaladii muxuu ahay muslimiinta dhex maray ugu horreeyey ee cali bni abi aalib radi allahu canhu iyo dadkii ka soo horjeedsaday ayna ugu horreeyeen jeeshkii muxuu ahay hogaaminayeen umu lmu'miniin caaisha radiallahu canha iyo talxa ibnu cubaydillahi iyo zubayr ibn alcawaam ee dagaalkii basre ku dhacay ee macrakatuljamal loo yaqaano markii loo socday ayuu wuxuu arkay nin la dhihi jiray alaxnaf ibnu qays nin la yidhaaho oo oo seeftiisii wato oo hubaysan uu saxaabigan arkay markaasuu weydiiyey oo yidhi xaggeedu socotaa markaasuu wuxuu yidhi ninkaan muxua laga gardaran yahay waa cali weeyaan ee nebiga alay sala sl adeerkiisa ayaan rabaa inaan taageero markaasuu yidhi fadhiiso oo waxbaha ha iska dhih hubkaaga iska dhigoo rasuulkaan ka maqlay xadiidkan kada eh markaas mxuu aha saxaabigan la yidhaaho abu bakr radi allahu canhu xadiidkan kada si aad u qabsado si aad ugu camal falay oo isagoo kulligta isma daafici karin isma daafici jirin maalin ay niman daandaansadeen oo bal inuu isdaaficayen kale aada hubsateen ay lahaayeen muxuua ah, wuxuu yidhi hadday iigu soo dhacaan gurigayga qasab kale kutaa kulama dagaalamay seefiska dhaafe hay dileen iyagu marka isagoo xadiidka wuxuu u qaatay si toos ah ayuu u qaatay xataa hadduu madluum yaho laga gardaraya inaanu isdaafic mise u qaatay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh